alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsal llahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacanhu radi allahu canhu can ibni cumar w qaala wuxuu yihi kaanat waxay ahayd yamiinu nabiyi sal lla alay wasalam nabiga dhaartiisu waxay ahaan jirtay laa maya wa muqallibi alquluubi allaha quluubta rogrogaa ku dhaartaye rawa waxaa wariya albukhaariyu bukhaari baa wariya bimacnaa waxa weeye nabiga sal alla alay wasalam markuu dhaaranayo siyaabuhu u dhaaran jiray waxaa ka mid ah inuu ilaahay sifaadkiisa ku dhaarto ilaahay sifaadkiisa inuu ku dhaartaa ka mid ahayd oo masalan laa wa muqalib muqalibi alquluub wawdu waa waawlqasam waay allaha quluubta rogrogaan ku dhaartaye marka sifaadka alle waa lagu dhaaran karaa waana la isla ogolyahay dhaarta nabiguna sal alla alay wasalam intaa keliya ma ahaan jirine siyaabo badan buu u dhaaran jiray wاladii laa ilaaha gayruhu baa ka mida waxaa ka mida maala wاladii nafsu muxamadi biyadihi siyaabo badan buu nabigu udhaaran jiray mar magaca ilahi buu ku dhaaran jiray mar sifadiisa wahaakada sidaas way macnaha in sifaatka alle iyo magacyada alle lagu dhaaran karana waa laysla ogolyahayo hadal kama joogo muran ma leh wacan cabdillaahi bni camrin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi jaa waxaa yimid acrabiyun nin acraabiya baa yimid oo reebaadiye ah ila nabiy nebigu u yimi sal ly wasalam fa qaala markaasaa wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow mal dembiyada waaweyn maxay yihiin fadakara wuxuu sheegay alxadiida xadiidkiibuu sheegay wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan alyamiinu alhamuusu ah, kabaa'irta yani dhowr dembi oo waaweyn wuu u sheegay nebigu sal ly wasalam marka dembiyadu uu sheegay waxaa ka mid ah wa fiihi xadiidka waxaa ka mid ah fiihi xadiidkaa dhexdiisa waxaa ka mid ah alyamiinu dhaartii alkhamuusu ee tiimbinaysay ama mukhbursiinaysay ama dhex gelinaysay ruuxa ku dhaartay dembiga bay dhex mukhbursiinaysay ama naar iyo ciqaab bay dhex mukhbursiinaysay saas macana amsiga waxaa la yidhaahdaa waa markaad shayga dhex geliso shay kale ayaa la yidhahdaa ayib wa fiihi waxaa ku sugan alyamiinu dhaartii alkhamuusu ee muxursiinta ama dhumbisiinta badnayd ama dhexgelinta badnayd saaxiibkeeda dembiga iyo naarta iyo cuquubada dhex gelinaysa wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka qultu waxaan idhi wama alyamiinu dhaartii maxay tahay alkhamuusu ee wax dhex gelinaysay maxay tahay qaala nebigu wuxu uhi sal lay wasalam allatii midda weeye yaqtaticu oo goosanayo bihaa iyada ruuxa dhaaranayaa ku goosanaya maala mri'in in ruuxu maalkiisa muslimin oo muslima ah. huwa isaga oo fiihaa dhaarta dhexdeeda kaadibun mid been ku sheegaya isagoo is-og inuu been sheegayo yuu xoolo muslim ku goosanayaa oo sidaa ku qaadanaya yamiin alkhamuuska sidaasuu ku fasila nebigu sal lla alay slam akrajahu waxaa wariyey muslimun muslim baa wariyey ayib muslim yuu qoray mise bukhaari bukhaari buu idin qoray saasaa sax aniga muslim buu ii qoray sida saxda ah waxa weeyaan akhrajahu lbukhaariyu muslim ma soo saar muslim maaha xadiis ayib xadiidkan wuxuu inoo faadin dhaarta ruuxu isagoo og inuu been sheegayo uu ku dhaarto dad kale xaqoodana uu ku goosanayo dhaartaasi waxay ka mid tahay dembiyada ilaaha laga galo kuwa ugu waaweyn bay ku jirtaa oo saaxiibkeeda cadaab iyo cadho alle tabaaraka wa tacaala bay sabab ugu noqotaa wuu og yahay inuu been sheegayo hadduusan ogeyn oo uu isleeyahay sidanaa saxa wuxuu ismoodsiinayaa inay sidani sax tahay ma oga laakiin si khalad u u haystaa kaa ma ah waa mid og inuu khaldan yahay buu ogyahay inuu xaqdarro ku socdo ogyahay inuu been sheegayo ogyahay markaasu haddana ku dhaarta waa kaan soo marnay xadiiskii yani waxa weyaan uu nabigu uri sal ly wasalam muxuu ahay walaa taxlifuu billah ila waantum saadiquun Ah. allah tabaaraka watacaala magaciisa ha ku dhaaranina ilaa idinkoo run sheegaya mooye magaca ilaahay waa culusyaha macna marka haddaad adoo been u badheeray haddana beentaadii aada ogeyd aada dhaar ku kabtood magaca ilaahay ku xoojiso markaasi waxaa tahay ruux dembi aada u weyn galay su-aasha la isweydiinaya waxay tahay dhaartaasi la yidhahdo yamiinul khamuus ee saaxiibkeedu inuu been sheegayo is og yahay beenna ku dhaaranayo kafaaro ma leedahay waa bilitifaaq sida culimada qaarkood ay leeyihiin ibnu mundir iyo ibnu cabdilbar iyo waxay soo gorinayaan inay culimmadu isla ogol yihiin dhaarta noocaasi inaysan kafaaro lahayn dhaarta kafaarada lehe ee lagu dhahayo ama qoor xoree ama muxuu ahaayey toban miskiin qoodi ama toban miskiin arad bixi ama saddex berisoon haddaad keli weydo dhaarta saa lagu leeyahay yamiinulkhamuuska maa middan iyada wax asturi kara ama wax tiri kara ama wax kafaaro u noqon kara ma jiro oo midda khamuuskaa waa taasi waa cunusta laakiin dhaarahan kale ee ruuxu wallahi inaan waxaa samayn wallahi inaana samaynaynin taa weya midda kafaarada leh laakiin shay inaad been sheegaysood ku dhaaratood xaqdarro ku dhaarato haddana xuquuq aadan lahayn ku qaadanayso taas ilahay umbaa kala xisaabtamay mooye kafaaro laguma hayo saasoo xadiiska culimada badankood saas bay qabaan qaarna ijmaac iyo itifaaq bay soo guurinaya in laisla ogoliy wacan caaisha radi allahu canha fii qowlihi tacaala ilaahay odhaahdiisa uu yidhi laa yu-aakhidukum allahu billagwi fii aymaanikum aayadda iyada ah markay fasiraysa qaalad waxay tidhi huwa isagu huwada waxay u noqonaysaa yani laulyamiinka laqulyamiinka huwa dhaarta laqwiga ah qowlu rajuli waa ninka odhaahdiisa uu yidhaahdo laa maya wallaahi ilaahay baa ku dhaartay wa balaaha wallaahi ilaahay baa ku dhaartay akhrajahu waxaa wariyey albuhaariyu buhaari baa wariyey rawahu waxaa wariyey abu daawuuda baa wariyey marfuucan isagoo la kor yeelayo nebiga loo kor yeelay sal ly slam yacni bukhaari markuu warinayo waa qowlu caaisha waa tafsiir caaisha waa aayadda ay fasiraysa wey iyada hadalkeedii waa laakiin abu daawuud baa wariyey isagoo nebiga u koryeelo oo hadalkii nebiga ka dhigay inuu nebigu sidaa ku fasiray aayadda ayib sida caanka ahee culimmadu u badan yihiinna tafsiirkan dhaarta laqwiga ah in sidaa lagu fasiraayo waxa weeyaan caaisho hadalkeedoo mawquufa wey rafcinta oo nebiga loo koryeelana waa wahmi iyo ismoodsiis bay culimmadu u badan yihin waxaana sidaa ku tegay alimaam abu daawuud daara qutni ibnulqayim iyo keyrkoodba laakiin sheekh albani caleyh raxmatullah isagaa marfuuca buu saxiixinayaa kamaa fii saxiixi sunan abi daawuud wuxuu leeyahay waa saxiix buu leeyahay culimmada kale waxay leeyihiin badankood waa qowlu caaisha xadiis marfuuca ahaan saxiix uma aha saasay odhanayaan ayb laakiin lafdiga bukhaari wuxuu leeyahay oo caaisha leedahay unzilat fii qowli rajuli balaa wallaahi walaa wallah aayadda waxaa lagu soo dejiyey bay tidhi ninka odhanaya haa wallaahi maya wallaahi sidaasaa lagu soo dejiyey oo dhaarta laqwiga ah sidaas weeyaan weeyaanoo sidaasayna aayaddu kusoo degto waxay ka dhigtay sababu nusuulka aayadday ka dhigtay macnaha adiga si la yidhaahdaba ama tafsiir saxaabiyad ha noqoto ama marfuuc ha noqdee laquulyamiinka laga hadlaya ilaan dhaartii baa laba qaybood loo kala qaaday fi suurati lbaqara iyo fi suurati lmaa-ida labadaba alla waa kagaga hadlay tabaaraka wa tacaala laa yu-aakhidukum ullah alla idiin qaban maayo billaqwi laqwiga fii aymaanikum dhaarihiinna dhexdooda idiin qaban maayo walaakin yu-aakhidukum wuxuuse idiin qabanayaa bimaa caqadtum alaymaana waxaad qalbiyada ku gunuubaan waxaad qalbiga ku qabato oo qalbigaaga ka soo go-ay ood u qasado alla waa kuu qabanaya laakiin waxaan qalbigaaga ka soo go inuu carabka uun iska maray sida aayadda laga fahmay lagu qaban maayo fii suurati albaqarana waa tii ahay laa yu-aakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum walaakin yu-aakhidukum bima kasabat quluubukum bima caqadtum laymaana iyo bima kasabat quluubukum waa isku mid alla wuxuu idiin qabanayaa waa waxay qalbiyadiinu kasbadeen bimacnaa waa wixii qalbiga ka soo fulay waay aayadda marka la fiiriyo laqwul wuxuu noqonayaa waa wixii ruuxu uusan qalbigiisa uga qastine carabkiisa iska maray aayadda saasaa laga yaa ka muuqata waana say caaisha ku fasiraysa waay oo ruuxu markuu hadlayo oo caadi u hadlayo waxaa carabkaaga ku badan inaad tidhaahdo haa haa wallaahi maya wallaahi waa saa wallaahi sidaa ma aha wallaahi wallaahidan faraha badane carabka iskaga dureeraysa ee aadan u qastinooda dhaar ugu talagelin baa laqwulyamiinka la yidhahda laqwulyamiinka yacani waa waa dhaar aan macno lahayn oo wax xuguma aan ka dhalanaynin waay ila lagwiga waxaa la yidhahdaa shayga saaqidka ee macnaha aan lahayn saasaa la yidhahda raxmatullah tafsiirka caaisha ayuu maray oo laqul yamiinka aan laysu qabanaynin kaasuu ka dhigay culimada qaarkoodna waxay leeyihin waana weliba say u badan yihiin jumhuurtoodu ay qabaane laqwul yamiinka aan laysu qabanaynin waxay yidhaahdeen waa wixii ruuxu isagoo malaynaya oy la tahay uu ku dhaarto kadibna ay caddaato siduu moodayay si aan hayninayt e. maalan waxaad u qaadatay inuu hebel yimid saasay kula noqotay hebel wuu yimid baati war ma imaan wallahi wuu yimid baati haddii la xaqiijiyana muusan imaanin way kula ahayd sooma waa laqwulyamiin bay a war hebel wuu qadeeyey wuu cunteeyey war ma cunteenin anaagu wallaahi inuu cunteeyey waa qaarata waxay kula tahay adiga sida aad ku dhaaranayso inay sax tahay waxaa soo baxday inay khaldan tahay waadna dhaaratay waa laquulyamiin bay leeyihi marka ogowo waxaa laga hadlayaa wax tegey ee wax hadda aada bilaabaysa maaha dhaarta sideedaba kafaaradu ka laasimto waa wixii aad samaynayso ama aad ka tegi rabto wallahi inaan sidaas yeeli wallaahi inaanan yeelaynin wallaahi inaan samayn wallaahi inaanan samaynaynin laakiin shay dhacay oo lagu muransan yahay waa dhacay mise ma dhicin waa khabar waa khabar sida ay kula tahay haddaad ugu dhaarato markaasi waxa weeyaan muxuu ahaayey culimo badani waxay leeyihiin waa laqwulyamiino waxay soo gelaysaa laa yu'aakidukum allahu billagwi fii aymaanikum laydiin qaban maayo wax kafaarana kama laazimayso saasay leeyihin ayib wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu lahi sal ly slam rasuulku wuxuu yidhi ina lilaahi alla waxaa u sugnaaday tiscatan wa tisciina sagaal iyo sagaashan isman oo magac allah sagaal iyo sagaashan magac buu leeyahy man axsaahaa ruuxii koobana dakhala wuxuu galay aljannata jannadii buu galayoo waa geli doonaa baa laga wada muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray sagaal iyo sagaashan magac buu alla leeyahay intaa keliya kuma koobnee allah tabaaraka wa tacaala magacyadiisu waa fara badan yihi qaar weliba waxaa ka mid ah uusan addoommadiisa cidna u sheegin walaa malaa'ig walaa ambiye walaa rusul oo isagu khaas la yaho cidna uusan daalacsiinin asmaada ka mid saas w xadiiskii waxaa kutusaya allahuma ana cabduka ibnu cabdika xadiiskaasaa kutusaya macnaha asaluka biismika asaluka xadiiskaa muxuu ahaayey eh, muxuu ahaayey aw istaarta bihi fii cilmi اlgaybi cindaka asmaa waxaa jirta ilahay uu la gooni noqday tabaaraka wa laakiin waxaa jira sagaal iyo sagaashan magac oo ilaahay magacyadiisa ka mida ciddii koobtana jannada ay gelayso waxaa laga wadaa ciddii koobta waxaa laga wadaa xifdintooda inaad korka ka qabato waa ka mid waxaa ka mid inaad macnahooda fahanto waxaa ka mid ah inaad ku dhaqanto kulli waxay soo gelaysaa man axsaaha waxaa ka mid ah inaad ictiqaadiso macnaha ay ku tusayso ilaahay tabaaraka watacaala ilaan magacyada rabbi sifaad bay wada xambaarsan yihin sooma a ah, ismi oo male rabbi tabaaraka watacaala aan sifo wadanin marka inaad sifaadkay ay wataan rumayso xifdido macnahooda garato ku camal fasho man axsaaha saasaa laga wada oo camalfalku muxuu yahay maalan yacni markaad ogaato ilaahay asmaadiisa inay ka mid tahay alcaliim maalan alcaliim midka wax walba og macna ahaan inaad u garato xifdisan tahay sifatulcilmi inuu watana aada garato haddana aad allah inuu ku ilaalinayo ku arko oo kaa warhayo oo kula socdo oo inaad ictiqaadisood ku camalfashood is ilaaliso saas way macanaha allah tabaaraka watacaala asmaadiisu markaad ogaato inuu masalan qahaar ka mid yahay qahaar waa midka addoomada qaso waa inaad rumayso magacaasi iyo maxaa ka dhalanayo maxaa ka laasimaya kadibna waa inaad is ilaaliso wahaakada sifaatka man axsaaha macnahaasaa laga wada dadka qaarkood baa waxay u qaateeno korka inta laga qabto un ha lagu wardiyo kadabna sidaasaa jannada lagu galaaya intaa keliya maa ixsaagu waa ka waa ka macna waa ka wax macno weeye xifdiga lafdiga ah ee qalbiga lagu qabto macnaha ayib muxuu xadiiska u keenay imaamku halkan ina lilahi tiscatan wa tisciina sman man axsaaha dakhala aljanna xadiidka waxaa loo keenay kitaabu alaymaan dhaaraha waxaa loo keenay ilaahay magacyadiisa sagaal iyo sagaashanka ah waa lagu dhaaran karaayo dhaarka markaad dhaaranayso magaca ilahay isticmaal wallaahi billaahi tallaahi warabbi alkacba saas way macnaa Ah, saas wey ama sifaadkiisa ku dhaaro ama waxaad ku dhaarataa muxuu ahay maalan sifaadkiisa waxaa ka mida qur-aankaa ka mida su-aal xalay lasoo qoray qur-aanka ma ku dhaaran karaa kitaabka qur-aanka kitaabka qur-aankan ku dhaartay ma dhihi karta laakiin waxaad dhihi kartaa qur-aankan ku dhaartay leanna qur-aanku waa sifo ilaah sooma waa hadal alle sifo ilaah hadduu yahayna waa lagu dhaaran karaa walqur'aani baad dhihi kartaa laakiin haddaad tidhaahdo wlmisxafi khalad waayo xagee ka khaldanta misxafku waxa weeya waa waraaqahan iyo kitaabku ku qoran yahay waay soo maa marka waraaqahan iyo kitaabkan iyo waxa meesha ku yaallaayay ma ahada ilaahay ma ahan sifadiisana ma aha laakiin waxa meesha ku qoran baa sifadii ilaahay ah soo ma marka koli waa makhluuq laakiin qur-aanka meesha ku qoran baa sifadii rabbi ah taasaad marka ku dhaaran karaysaa man ayb asmaada rabbi marka lagu dhaaran karay hadal kama noola khilaafna kumaba jiro man wuxuu xaafidku yidhi wasaaqa wuxuu kaxeeyey atirmidiyu tirmidi fii sunanihi wabnu xibbaana iyo ibnu xibbaan alasmaaa magacyadiibay kaxeeyeen oy tiriyeen xadiidku markuu bukhaariiyo muslim soo saaray lafdigiisu waa intaasoo sagaal iyo sagaashan magac buu alla leeyahy ciddii koobtana jannaday gelaysaa laakiin sagaal iyo sagaashanka magac bukhaarina ma sheegin muslimna ma sheegin kuwee waaye alcaliimu alxakiimu albasiiru alraxmaanu alraxiimu mayna tirinin iyagu laakiin waxaa tiriyey oo asmaadii sardiyey tirmidi iyo ibni xibbaan ibni xibbaan fii saxiixi tirmidina fii sunanihi bay ku tiriyeen oo markay xadiiska sheegeen baa waxay dabagaleen oo mid mid u sheegeen asmaadii sagaal iyo sagaashanka ah ayb wasaaqa waxaa kaxeeyey oo tiriyey oo sheegay atirmidiyu tirmidi wabnu xibaana alasmaaa magacyadaas sagaal iyo sagaashanka kadalika xaakim iyo bayhaqi fi lasma wasifaat ayaguna sidoo kale way kaxeeyeen oo way sheegeen wataxqiiq buu xaafidku yidhi sida la xaqiijiyey waxa weeye ana sardaha asmaada tirintooda iyo tixidda asmaada in la taxo oo mid mid loo sheegaayo idraajun waa dhexgelin xadiidka la dhexgeliyey min bacdi ruwaati ruwaadda qaar ka mida xaggoodana ka ahaato ma aha hadalkii nebige ruwaadda xadiidka qaar ka mida ayaa tirintan iskalahoo lahoo xadiidkii dhexgeliyey oon kala soocin ayaga tirintoodii iyo xadiidkii marfuuc ah isku mid ka dhigay idraajka ila waxaa la yidhahdaa hadal aan ka mid ahayn xadiiska oo la dhex geliyaa idraajka la yidhahda markaana aan la kala tamyiizin oon la kala soocin marka in magacyada la tiriyo sagaal iyo sagaashanka la tiriyaay ma aha xadiidka marfuuca ka mid maaha sidaa la xaqiijiyey laakiin ruwaadda xadiidka qaar ka mid a baa markay xadiidka arkeen bay sagaal iyo sagaashanka iyagu jeebkooda ka tiriyeenoo ay meelaha qaar qur-aan ka soo saareen oo qaarba meel ka soo saareen iyagaa marka meesha ku daray ayagaa meesha ku daray saasuu le macanaa sidaasaa la xaqiijiyey ayib ninka lagu tuhunsan yahay tirinta asmaadaasi waa ninka la yidhaahdo alwaliid ibnu muslim ardaygii awsaaci isagana nin caana waaye sidiisa kale dhib male laakiin tadliisu taswiya oo tadliiska nooca ugu xunu caan ku ah isaga laftiisana ardadiisii baa isku khilaaftay oo qaarna way sheegeen asmaada qaarna way ka jareen xadiidka idiraabna waa ku cilaysay tadliisna waa ku ciladaysay ayb waxaana daciifiyey asmaada in qaabkaa loo sardiyo culimada xadiidkaas ayaa daciifiyey alimaam albayhaqi shaykhulislaam ibnu taymiya ibnu kasiir iyo saa'ir almuxadisiin waxay isla ogol yihiin sardiga asmaada oo iyo tirintoodu inaysan xadiidka marfuuca ahayn laakiin ruwaadda qaarkood baa meeshaa geliyey sardigaas oo sidaa yeelay saas way macana taa waxaa ka imaanaysaa sagaal iyo sagaashanku ma xadidna sagaal iyo sagaashankan hadda culimadanaa sardisay xadiidka marfuucana ka mid ma aha layna leeyahay intooda badan waa sagaal iyo sagaashanka magac ee masaaxiifta qaarkood xaggooda dambeejkooda dambe ku taalla soomada qaarna beejka hore masaaxiiftay geliyaan dadka qaarna wayba ku wardiyaanoo wardi daa'imayba ka dhigtaan asmaadaa wey asmaada taqriiban sardigu ay ku sameeyeen ruwaadani ka xadiis ahaan marfuuc uma ah. sagaal iyo sagaashankan magac xaggee laga keenayaa way marka sagaal iyo sagaashanka magac qur-aanka iyo sunnaday ku dhex jiraan laakiin sagaal iyo sagaashankan gooni loo soo saaray ayagii ma yihiin mise maaha caddayn looma hayo saas maa ila sagaal iyo sagaashanku waa qeyb ka mida ilahay asmaadiisa macna kulli ma wadaa saasoo tilmaana muhimmaddu adigu waxa weeye ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa sugan baa lagu dhaaran karaa wixii kale laguma dhaaran karo maxaa yeele waxa kale waa makhluuq sooma allah iyo asmaadii sifaadkiisa lagu dhaaran karaa wixii ka soo hadhay waa makhluuq makhluuqna inaan lagu dhaaran karin somayna soo mare aabayaasha iyo xataa malaa'igta iyo rususha iyo laguma dhaaran karayo macnaha wacan usaamata bni zaydin radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasulu llahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi man sunica ruuxii loo sanceeyo loo sameeyo ilayhi xaggiisa macruufun shay wanaag ah ruuxii wanaag loo sameeyo oo faqaala yidhaahda lifaacilihi ruuxii u sameeyey ku yidhaahda jazaaka allaahu allah ha kugu abaalmariyo khayran khayr ha kugu abaalmariyo faqad ablaqa ruuxaasi waa ku xeel dheeraaday fi sanaa'i ammaanta waa ku xeel dheeraaday akhrajahu waxaa soo saaray atirmidiy baa soo saaray wakadalika anasaa'i baa soo saaray fi camali fi camali alyowm walleyla ibni xibbaan wasaxaxu waxaa saxiixiyey ibni xibbaana kadalika tirmidi wuxuu ihi waa xasanun hariib sheekh albanina wuu saxiixiyey fi saxiixi tirmidi laakiin abu xaatim abu xaatim alimaam abu xaatim araazi eh, fii cilali ibnihi wuxuu leeyahay hada xadiidu cindii mawduucun bi hada lisnaad xadiidkani waa been abuurad sanad marka uu ka hadlayey tirmidi wuxuu ka soo guuriyey sidoo kale imaamubukhaari inuu yihi xadiid munkar awa ah cilal kabiirka sida ku sugan ayb sunankana wuxuu ku sheegay tirmidi bukhaari baa weydiiyey buuhi xadiidkan falam yacrifhu ma uusan garannin buui cilalulkabiirkana wuxuu ku sheegay inuu yidhi munkar way xadiidkan marka bukhaari iyo abu xaatim iyo a'immadii hore waxoogaa xadiidka inuu daciifya bay tilmaamayaan laakiin raggaasi imaamu tirmidi uu ka mid yaho mutaqadimiin iyo mutaahiriin isugu jira xadiisku waa sugan yahay bay leeyihi sidaas maana shawaahidna waa leeyahy ficlan macnaha waxaa laga wadaa man sunica ilayhi macruuf ruuxii wanaag loo sameeyo ruux baa wanaag kuu sameeyey wuu kuu samafalay muxuu ahaayey eh, waxbuu ku siiyey gacantuu wax kaa siiyey cilmi buu ku baray wax wanaaguu kuu galay wanaag markuu kuu galay maxaa lagaa rabaa inaad abaal guddo sooma man sanaca ilaykum macruufan fakaafiuuhu ruuxii wanaag idiin sameeya u abaalguda haddaad weydo waxaad ugu abaalguddo waxaad tidhaahdaa jazaaka allaahu khayran dheh ilaahay khayr ha kugu abaalmariyo sidaa ruuxii yidhaahda ammaanta waa ku xeel dheeraaday oo macno waxa weeyaan meeshii ugu fiicnayd ee ugu wanaagsanayd buu ruuxa ku ammaanay waa ammaanta waxaa laga wadaa bimacnaa ducadaa laga wadaa soo ma ilaahay khayr ha kugu abaalmariyo haddaad tidhaahdo abaalgudkii aada weyday gacanta ahaa kan afka oo ducadaadaa kaa deeqaysa wey markaas laakiin ha noqonin ruux abaallaawo ah ha noqonin abaallaawo abaalka aan aqoonin oo haddii abaalba loo galo af iyo adintoona aan abaal gudaynin ha noqonin waay maanaha saas laguma yaqaan ruuxa muslim ayib iskaba dhaaf inaad dhib geysatay ayada dhib meesha kuma jiraba laakiin dadka qaar xunxun baa ku jiro muxuu ahaayey eh, haddaad wanaag u samayso ku xumayni dhibkiisa inuu ku abadayso iskaba dhaaf inuu eh, muxuu kuu duceeyo iskaba dhaaf inuu ku abaalgudo iskaba dhaaf dhibkiisa haddaad ka nabadgashaad dadaasha waa ruux la iiman ruuxu way waxaas macna ayib وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حبيبكم مركا حديثتي تل... نصوصتي تلماميسي دارتا كفاره بيضه ma uusan inoo sheegin dhaarta kafaaradeeda markuu ruuxu shay ku dhaarto ama shay ka dhaarto inuu samaynayu ku dhaartay ama inuusan samaynaynin buu ku dhaartay shaygii markuu sameeyo ama markuu ka tago waxaa nidhi waxaa laasimaya kafaaradii baa laasimaysa kafaaradu markay laasimto maxay noqonaysaa kafaaradu waxa weeye sida qur-aanku tilmaamay waa qoor xoraynteed addoon baad xorayn dabcan hadda addoon ma jiro ama waxaad samayn toban miskiin baad qawdin miskiinkiiba hal mar wuxu deeqi kara baad siinaysaa ama raashiin bisil ha noqdo ama raashiin caydina ha noqdo hal mar maxaa ku fillaan kara ma misu sacba oo hal kiila iyo waxba mise waa mud oo waa rubusac waxaan u ilaha muxuu ahaayey ha rusacwa labadaba waa la yidhi adiga wuxun hal mar ku filan baad siinay waxaa kaloo kuu furan bedelkii aada cunto siin lahayd inaad arab bixisana waad heli kartaa aw kiswatuhum waay haddaad damacda inaad quudisood qaadato waan quudinaya toban miskiin baan quudinaya oo qade ka bixinaya ama quraax ka bixinaya ama raashiin siinaya raashiinka aada siinayso waxaa laga waxaa lagu xidhay inuu yahay mima tutcimuuna ahliikum waxa aada dadkiin ehelkiina iyo reerihiina quudisaan waxaad reerkaaga quudiso muxuu ma beriis baad cunto adiga mise ugaali baad cunto ya waxaad cunto un masaakiinta sii laakiin anugu cunto fiican baan cunaa ayagana wax uun muxuu ahay ho oo ku go-aan meelaha uga raadinahay ma soconayso mima tutcimuuna ahliikum waxaad reerihiina quudisaan saasaa qeyd looga dhigay toban miskiin quudi ama haddii kaleeto arad bixi haddaad keri weydo qoortii ma xorayn kartid waxaad masaakiin ku quudisana ma haysa marka faman lam yajidhu siyaamu alaaati ayaam ruuxii intaa heli waaye saddex beri soonkood baa waajib ku ah dalika kafaaratu aymaanikum dhaartiinna kafaaradeedu waa taasuu rabbi yidhi tabaaraka watacaala marka qaabkaasa loo kafaara gudanaya ayib intaa marka wuxuu kaga soo hadlay ilaan kitaabkeennu hadda baabkan aan ku dhex jirno laba masalo iyuu wada xambaarsanaa alaymaan waalnuduur sooma inta hadda aan soo marnay marka waa dhaarihii iyo wixii ku saabsanaa haddana meesha wuxuu ka gudagelayaa alnuduur nadariyaalka nadariyaalka nadar maxaa la yidhahdaa nadar waxaa la yidhahdaa iltizaamu lmukallafi shay-an lam yakun calayhi laaziman ruuxa mukallafka ah inuu isa saaro isagu isku waajibiyo waxayna shareecadu ku waajibinin oo daaca ah saas macana alla wuxuu igu leeyahay oo sharad ku galay inaan bil soomo bishaa soonkeeda ma allah baa ku saaray may adaa isa saaray aan isku laazimiyo sharad waxaan ku galay inaan intaasu salaadood tukado oo alla tabaaraka watacaala aan nadar ugu galay adaa isa saaray marka waxayna shareecadu kusaari saarta wa nadar waxaan ku galay inaan soo xajiyo kii waajibka haddaa hore u xajiyo nadar waxaan ku galay intaasoo xoolaa inaan bixiyo wahaakada nadarku marka waa taaca nadarka cidda loo galo waa alle sharadka waxa laga xidhana waa alle cibaadaadku ka mid sidaas daraaddeed cid aan alla ahayn in sharad laga xidho oo nadar loo galo waa shirki awliyada iyo wadaadada dhintay iyo amwaadda iyo awowyada haddaad nader ka xidhatood sharad ka xidhatood nader u gasho shirki waay halis wa kaana waxaad ka dhigan tahay oo kale adoo ilaahay cid aan ahayn u tukaday oo kaleeto lanna salaada alla leh nadarkana alla leh nadarkana alla leh waa cibaado waa marka sida gowraca iyo nadarka iyo kulli ilahay baa iskale tabaaraka watacala ayib axkaam fara badan baa marka shareecadu u yeeshay tiibuu marka meeshan qeyb ka mida ka gelaya axaadiiska kuso aroortay wacan ibni cumara radi allahu canhuma can inabi sal lay sl nabigu wuxuu ka warin anahu nebigu nahaa inuu reebay can inadri nadarka inuu reebay wa qaala wuxuuna yidhi nebigu sal lay wasalam inahu nadarku laa yatii lama yimaado bikhayrin wax khayra lama yimaado wainamaa yustakraju waxa uu wainamaa yustakhraju waxa uu lagu soo saaraa bihi nadarka sababtiisa min albakhiili bakhiilka unbaa wax lagaga soo saaraa bakhiil waxba bixin waaye oo gacan adag oo lex jeclo badan unbaa nadarka wax lagaga soo saaraa mooye laakiin isagu wax khayra ma keeno ayb muttafaqun caley buxari muslim waa soo saara min xadiidi abi hurayra kadalika oo muttafaqa ayaa nebigu wuxu yuri sal ly slam ina annadra laa yuqaribu min ibni aadama shay-an lam yakun qadarahu lahu aw qadarahu lahu nadarku ibni aadamka uma soo dhoweeyo shay uusan alla u qadarin shay uusan alla horay kuugu qorin oo kuugu qadarin nadar kuu keeni maayo kuuna soo dhoweyn maayo walaakina annadra yuwaafiqu alqadar laakiin nadarku wuxuu waafaqaa wax horay kuugu sii qornaayo ilaahay kuuguba talagalayba ayuu waafaqaa fayakhruju bidalika min albakiili maa lam yakun yuriidu an yukhrija ah. markaasaa bakhaylka wuxuu ka soo saaraa wax uusan doonaynin bakhaylku inuu bixiyo nadarka nadrulijaajka la yidhahdo nadarku waa laba nooco waxaa la yidhaahdaa mid nadru tabaruc iyo nadru lijaaj nadru tabaruca waa nadarka aadan sharti ku xidhin sharti kumaadan xidhin waxaad tidhi ilaah waxaad igu leedahay inaan bil kuu soomo ilaah waxaad igu leedahay inaan xoolahaa bixiyo ilaah waxaad igu leedahay inaan muxuu ahaayey salaadaa tukado wax aad ku xidhay ood rabto ma jiro nadru tabaruc baa la yidhahdaa kaasi dhib weyn ma leh nadru lijaajkana waxaa la yidhaahdaa in aad nadarka aada gelayseed alle la gelayso aad ku xidho wax maslaxa iyo manfacadaada oo tidhaahdo ilaahow haddaad islaantaydan uur kale wiil iga siiso waan kuu soomahayaa sooma maxaa isku xidha marka ilaahow soonka waa la imaan laakiin goormaad la imaan markaad wiil ii siiso sooma allow waxaan ballan ku gelayaa oo nadar ku gelahayaa inaad hal milyan sadaqayso waase goorma haddaad ribix isiiso xoolo intaan leeg aad siiso maxaa isku xidhan marka waxaa isku xidhan inaad milyan sadaqaysato iyo in xoolaha lagu siiyo haddii lagu siin waayo ma sadaqaysanaysa haddaad wiil weydana soomi maysa soo ma marka taasi waa wax isdhaafsi waayo kaana adigoo ilahay wax la dhaafsanayo la mucaamala haddaad siisana waa waa kuu soomahay waa cibaadaysan dee haddaad isiin weydana waxba kuu samayn maayo soo ma ka waxaa la yidhahdaa nadru lijaaj baa la yidhahda midka laga hadlayana kaas waa midka laga hadlayo kaas waa markaad nadarka gasho oo waxaad rabtay aada ku xidhay aada hesho dad badan maxay u qaadanayaan waxay u qaadanayaan waxanba waxay ku heleenba waa nadar soo ma tala diidan yahay taas way marka nadarkani waxba kuuma keenin waxna kuma siinin sababna uma aha wax ilaahay qorayoo kuu qorshaystaayood heli lahayd unbuu waafaqay wiilku wuu kuu dhalan lahaa ribixan waad heli lahayd waxan waad uu kuu imaan lahaa laakiin adiga unbaa intaad isku xidhay mooye xagga alla iskagama xidhaynba sooma marka waxaa laga wadaa wax keeni maayo oo wax ilaahay agtiisa aan ka qornayn keeni maayo wax ilaahay ku qorna agtiisana bedeli maayo wax ilaahay kuu qornaayo laba gooraba aad heli lahay unbaa nadarkaagu waafaqay oo qadar buu waafaqay laakiin waxba ma keenin mar hasuusan waxba keenaynin nadarka iska daaya marka nadarka iska daaya waxba ha gelina ha waxba ma keenayo waxbana ma bedelahayo saas daraaddeed ha gelina maxaa la reebay waa nahyigaasi culimada qaarkood waxay leeyiin waa karaaho qaarna waxay leeyiin waa litaxriim oo gelidda hore waa xaaraam se gashay waa inaad fuliso yuufuuna binnadri fulintiisaad noqonaysa markaa daaco laakiin geliddiisa hore ama waa karaahiyo ama waa taxriim bay leeyihin saas raddii nabigu u rabay sal ly slm nadarka noocaasana waa kaas aada isku xidhayso waxaad rabto iyo daacada aada isku xidhayso nadrulijaaska midka la yidhahdo wey macana ayb kaas midka laga hadlayo ee uu nabigu le sal lay slam inamaa yustakraju bihi min albakiil maxaa laga wadaa inamaa yustakraju bihi min albakiil waxaa laga wadaa haddii aadan nadarkan gasheen waxan aad rabtayna aadan hesheen daacada miyaad la imaan lahay ya maadan la timaadeen sooma daacada yaa kaa soo saaray marka yaa kaa keenay nadarkaa kaa keenay sooma marka bakayl waxaad ahayd gacan adag oo soonka ku adag oo salaada ku adag oo sadaqada ku adag nadarkanaa kaa soo saaroo kaa keenay nadar marka bakhayl waxba samayn waayey unbuu daaca ka soo saaraa mooye wax kale ma keeno warka bakhayl ilaahay daacadiisii ka bakhaylay unbuu nadarku wax ka keenaa laakiin maqaadiirta ilahi waba kama bedelo culimadu waxay isweydiinayaan maxaa nadarka loo nahiyey oo loo reebay qaar waxay leeyihin nadarka waxaa loo reebay lisadi dariica waana sida xadiis ka muuqata sadi dariica waxaa laga wadaa si ayna dadku u ictiqaadinin oo u malaynin inuu nadarka laftiisu wax u keenay taana waa khalad ilaahay baa kownka maamula wax bixiyo waxna diida haddiiba ii keenayso nadarka gelidiisu inaad u qaadatood ictiqaadiso inuu nadar wax kuu keenay waa fasaad sooma marka taas ka hortegiddeeda baa loo nahiyey qaar baa odhanaya qaarna waxay odhanayaan sababta loo nahiyey taas way noqon kartaa waxayse leeyihiin waxaa kaloo suroobi karta in loo reebay ruuxa nadarka noocaasa gelayaay meeshii la rabay ilaahay daacadiisa inuu toos ula yimaado ilaahay buu wax ka bedelanayaa suuro muqaabalo oo kalu yeelanayaayo sidii ruux ilaahay wax ka bedelanayo kale haddaad intaa isiisay intaasaan samayn intaa haddaanan helinna dee ma samaynayo siduu ruux ilaahay wax ka bedelanayo suuradiisuu yeelanaya suuradaana ruuxa muuminka lagama rabo waxaa la rabaa inuu rabbigii u daacaysto isagoo waxba ku xidhin sooma leanna alla wuu ku abuuray risquu ku siiyey diintuu ku siiyey iimaankuu ku siiyey ma waxbuu kaaga bedeshay waxba kaagama bedela maxaad marka waxuu u xidhaysaa waxa haddaad isiisa waan kuu samay marka yacni suuradaa kala kala bedelashada iyo u muuqato yani mucaawadada u muuqata sababteedaa loo reebayna culamada qaar baa odhanay sabab saddexaadna culamada qaar baa sheegay oo shubhatulmucaawada ka muuqataywaxlafatu macaamir adiga mid la yidhaahdaba nadarka khaasatan lijaajka ah laguma lama galo lama galo sida looma galo haddaad gasho soomaa nadarka oofi waad gashay wixiina waad heshay sooma aad ku xidhay oofi laba goor khalad ha geli gelidiisii hore waad ku degdegto waad gashay inaad gashana maayan inaad iska diisaya waad gashay wixiina waad heshay mar labaad warwareega iska daa sheekhu de bishii ma soomi karee sheekh dalaadi waa igu adkaatee dee maxaan sameeyaa waxaagii haddaad heshay waxaad ku xidhnay keen sooma markii horaad iska daylahay ayib eetaan ninkii weydiisigeeda kugu dhima wadisteedaa lagu dhimaa soma adigana wadista lagugu dhimi marka dhadarka haddaad daaha gelin waad gashay sooma wixiina waad heshay fuli taasaa lagaa raba وعn cqبة بن cاamr رضي الله عnه qal wuxu hi qala rasul الlah sl ly sl rsulku wuxuu yihi kafaaraة الnadri nadarka kafaaradiisu kafaaraةu yamiinin dhaar kafaaradeed wa waxa wariye muslim muslim baa wariye wazaada wuxuu ziyaadiyey atirmidiyu tirmidi wuxuu ku ziyaadiyey fiihi xadiidka dhexdiisa idaa goortii lam yusamihi uusan nadarka magacaabin ousan cayinin wa saxaxahu wuuna saxiixiyey lafdigiisu waxa weeye tirmidi lafdiga uu ku wariyey kafaaratu nadri idaa lam yusami kafaaratu yamiin ah, nadarka kafaaradiisu haddaan nadarka la magacaabin kafaaradiisu waa kafaarada dhaarta idaa lam yusami lam yusami waxaa laga wadaa nadarkaa laba qaybood u qaybsama nadar musamaa ah ama mucayan ah iyo nadar mutlaq ah nadarka mucayanka ama musamaaga waxa weeye shaygaad samaynaysee daacada ah waad sheegto waad magacowday waxaa tidhi waan soomayaa waxaa tidhi waan salaadayaa waxaad tidhi waan cumraysanayaa waxaa tidhi waan xajinayaa waa nadar musamaa waxaad tidhi xoolahaasaan bixinayaa nadarna waa mutlaqo maba aadan magacaabin waxaad samayn lahayd waxaad tidhi alla nadar buu igu leeyahay hadduu waxaa isiiyo nadar waxaa igu ah inaan muxuu ahay aan daaca sameeyo waa nadar mutlaqa soomaa maba aadan magacaabin waxaad samayn lahay sooma kaasoo kaleeto ayuu tirmidi marka riwaayadiisu ka dhigtay oo idaa lam yusami haddaadan nadarka aadan magacaabin oo aadan xadidin waxa aad samaynayseed yani nadarka aada ku xidhayso marka kafaaradiisu kafaarada dhaartay noqonayso saasay riwaayada tirmidi marka ku xidhay sanadkeedana waxaa ku jira in la yidhahdo maxamed ibnu yaziid ibn abi ziyaadin athaqafi oo majhuul ah sida abu xaatim ibn xajar ay leeyihiin ayb maaja baa soo saaray ariiq kale ku wariyey isagana sanadkiisa nin daciifa ah ku jira sidaas daraaddeed baa xadiidku daciif yahay shekh albani caleh raxmatullah fi lirwa buu ku daciifiyey kee wey midka daciifka waa qeybtan darme ee tirmidi wariyey ee lam yusamidu ay la socoto wey idaa lam yusami waa daciif laakiin idaa lam yusamin markayna la soconin xadiidku saxiixu muslim baa wariyey lafdiga hore oo kafaaratu nadri kafaaratu yamiin lafdigaa muslim baa wariyey waana saxiix idaa lam yusami qeybkaasi baa daciif qeybkaas waa daciif meeshaasay marka culimadu xadiidka fiqigiisa ka hadlayaana waxay leeyihiin nadar markuu ruuxu galo ama musame ha noqdo oo shaygu ku nadray ha xadido ama nadar oo shaygii uusan magacaabinoo xadidin ha ahaado nadar hadduuba galo khiyaar buu leeyahay inuu fuliyo shayguu ku nadray iyo intuu ka tago inuu kafaaradii dhaarta la yimaado labadaasuu khiyaar u leeyahay sidaana waxaa ku tegey culimada xadiid iyo fuqahada xadiidka qaar ka mida sida imaamu nawowi uu leeyahay waana madhabkii caaisha iyo cadad saxaabada ka mida nadarkii markaad gashay khiyaar waxaad u leedahay inaad bishii soonto iyo inaad intaad ka wareegto aad kafaaradii dhaarta la timaado sidaana nadarkaagii uu isku bedelood ku gudato oo macnaha ku fuliso labadaaba waad heli kartaa bay leeyihiin culimadaasi macnaha alimaamu shaafici fii axadi qowleyhi iyo marwasi iyagu waxay ku tageen nadarka sida noqonaye kafaaradiisu kafaarada dhaarta ay noqonayso waa nadarka mutlaqa ah ee aan la xadidin wixii aada ku nadartay sidaasayna ku xambaareen ay culimmadu ku xambaareen in badan oo ka mid a ah. xadiidka muslim maalik iyo culimmada badankood sidaasay xadiidka ku xambaarayaan saas way macana shaaficiyo muxuu ahaayey eh, shaaficiyaduna waxay leeyihiin eh, kafaaratu nadri kafaaratu yamiinkaas waa dhaarta waxaa wey nadarka loo yaqaano nadrulijaaj oon hadda ka soo hadlay nadrulijaaj ilah waxa haddaan siisa waxaasaan samay waxa haddaan hela waxa waa ka tegaya kaas bay leeyihiin inaad samayso iyo inaad dhaar kafaaradeeda la timaado labadoodu waad heli kartaa saasay leeyihin ayib abi daawuud abi daawuud waxaa u sugnaaday min xadiidi ibni cabbaasin radi allahu canhuma marfuucan xaaliya mid la kor koryeeloo nabiga loo kor yeelay sal lay aslam man nadara ruuxii nadra nadran nadar oo lam yusamihi uusan xadidinoo cayimin nadar uusan xadidinoo shayguu samaynaya ama ka tegahayay uusan yani caddaynin nadar noocaasa ruuxii nadra fa kafaaratuhu kafaaradiisu kafaaratu yamiinin dhaar kafaaradeeda wa waman nadara ruuxii nadra nadran nadar fii macsiyatin macsiye ilaahay dhexdeeda ruuxii ku nadra oo wuxuu nadar ku galay inuu khamro cabahay wuxuu nadar ku galay inuu qaab cunahay wuxuu nadar ku galay inuu sigaar cabayo wuxuu nadar ku galay inuu ruux dilahay wahaakada nadar macsiya ruuxii gala fa kafaaratuhu kafaaradiisu kafaaratu yamiinin dhaarta kafaaradeedii waa macsiyada ilan samayn maysid aad aad aada nadar ku gashay sooma macsiyada samaysa laguma ogola laakiin maadaama aada nadar gashay kafaaradii dhaarta u wareegoo sameen waman nadara ruuxii nadra nadra nadar oo laa yutiiquhu uusan keri karin maba awoodidba a nadar waxaad gashay aadan keri karinba maba awoodid waxaad tidhi waxaan soomayaa kun beri baan soomayaa baad nadarku gashay ma kari karti waxaa waxaan ku galay inaan shan boqoloo kun sadaqaysto shilinba kaba naxdidba maba haysatidba marka waxaadan keri karin haddaad ku nadarto fa kafaaratuhu kaa kafaaradiisuna kafaaratu yamiinin dhaar kafaaradeedii waay wa isnaaduhu xadiidka sanadkiisu saxiixu waa saxiix buu yihi xaafid ilaa laakiinse ana alxufaada culimada xadiidka xifdisani rajaxuu waxay xoojiyeen waqfahu inuu mawquuf yahay sanadku waa saxiix laakiin xadiidka ciladiisu waxa weeye xufaadda xadiidku waxay xoojinayaan inuu yahay ibnu cabaas mid ku eg oo hadalkii nebiga meehe waa hadal ibnu cabaasku ay ka dhigeen waana dacfi waay mar hadduu mawquuf yahay waa daciif ayb yani eh, xadiidka sanadkiisaa saxiixa kama laazimayso inuu saxiix yahay lanna sanadku saxiixa laga yaabaa inuu ama mursal yahay ama inuu mawquuf yahay ciladiisu dhinac kale ka timaado macna ayib culimada rajaxday waxaa ka mida inuu mawquuf yahay cala bni cabaas abu daawuud baa ka mida abu xaatim iyo abu zurca ka mida sheekh albani baa ka mida alimaamu nawowina sharxu saxiix muslimka iyo rawdada labadaba wuxuu ku leeyahay daciifun biitifaaqi lmuxadisiin muxadisiinta wax isku waafaqsan inuu daciif yahay laakiin ibn xajar baa ka daba tegay oo wuxuu leeyahay waxaa saxiixiyey taxaawi iyo abu caliy ibnu sakan ee fa ayna alitifaaq buu leeyahay wax isku waafaqay ma jiro inuu daciif yahay laakiin culimada qaar baa qabta buu leeyahy macana adiga xadiidku waa daciif ciladiisuna waa waqafkaas waa yani waqfintaa wey macana ayib laakiin qaar ka mid ah qaar ka mid ah waxaa qabaa yani wuxuu leeyahay shawaahid kaluu leeyahay awahid kalu leeyahy intaabana culimada qaar baa qaba ruuxii nadar gala nadar kale aan xadidin oon cayimin kafaaradiisu waa kafaarada dhaarta waan soo marnay culimada qabta ruuxii macsiyo nadar macsiyo a gala kafaaradiisu waa kafarada dhaarta xadiis saxiixa iyadana ku sugan oo inoo soo socda ruuxii nadra nadar uusan kari karayninna kafaaradiisu waa kafaarada dhaarta isagana waxay leedahay shaahid buu leeyay wlilbukhaariyi bukhaari waxaa usugnaaday min xadiidi caaishata radiallahu canhuma bukhaari waxaa usugnaaday caaisho xadiidkeeda xaaluu yahay inuu yidhi waman nadara ruuxii nadra an yacsiya allaha alla inuu caasiyo falaa yacsihi yuusan caasinin nadarkaad gashay hadduu yahay cisyaan allaha caasimi waxaad nadar ku gashay inaad sheekh hebel xoolo u qalayso ama qubuurta xoola ku qalayso waa nadru macsiya ha fulini nadru macsiye wa waxaad ku nadar ku gashay inaad qaraabada wagoynaysaba qaraabadaada inaad xidhiidhinaynin waa nadru macsiya allaha caasinin ha fulini nadarka noocaasoo kala xadiidka ziyaadadii ziyaadu wataa ka horayso man nadara an yutiica allaha falyutichu waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsihi ruuxii nadar ku galay inuu alla aeecayo allaha aeeco nadarkiisa ha fuliyo ruuxiisa nadar ku gala inuu alla caasiyo alla yuusan caasin marnaba nadar macsiya lama fuliyo culimadu inaan la fulinayn way isku waafaqsayin oo haddaad isku laasimiso ood nadar ku gasho ood dhaar ku gasho inaad ilaahay macsiyo ka gasho dembi gasho inaad fulisaay waa dembi inaad jebiso baa laazim ah oo nadarka ama naarta aada jabiso laakiin ma kafaara lagugu yeelanaya mise laguguma yeelan maayo taasaa khilaafu ka jira inaadan laakiin alla caasinayno nadar macsiya aadan fulinaynin intaa waa laysla ogolya maxaa kugu laasimaya kadib qaar waxay leeyihiin kafaaratu yamiin qaarna waxay leeyihin waxba kuguma laazimaya kaxska soco ayib walimuslim muslim waxaa u sugnaaday min xadiidi cimraane cimraan xadiidkiisa xaaluu ka ahaaday xaggiisa Ah, min xadiii cimraano xaggiisa waxaa uga sugnaaday inuu nebigu yidhi laa wafaa oofin ma leh laa wafaa oofini linadri nadar uma sugnaanin fii macsiyatin macsiyo dhexeeda lagu nadray nadar macsiyo lagu nadray iyo amar diiddo iyo khilaaf sharciga la khilaafo nadar lagu nadray fulin ma laha buu nebigu sal lay sl fulin ma laha bimacnaa waa la jabinaya xadiidku qisuu leeyay qiso cajiib ah ayuu leeyay qisadiisuna waxay ahayd cimraan baa wuxuu yidhi nimanka la yidhaahdo saqiif xadiiska qisadiisa intaynaan gaarin hallaynoo aadaamo xadiikan marka qisu leeya xadiidka cimraan wuxuu yidhi nimanka saqiif la yidhahdo qabiilka saqiif la yidhahdo iyo waxaa bahwadaag ahaa niman la yidhahdo ree bani cuqayl dad isku bah oo isku dan oo waxay ahaayeen isku barnaamij ah haqiif baa marka qabiilka haqiif baa nebiga col la ahaa haqiif marka waxay qafaalatay laba nin oo saxaabadii rasuul ka mid a sal alay wasalam bay qabsadeen markaasay la tageen labadii nin markay qafaasheen oo la tageen ayaa saxaabadii nebiguna waxay soo qafaasheen nin reer bani cuqayl ah saqiif iyo cuqayl waa laba qabiil oo heshiis ka dhexeeya bahwadaagna ah saqiif baa laba nin la tagtoo saxaabadii ah saxaabadiina waxay soo qabsadeen nin reer bani cuqayl ah iyay bedelkiisi iyaguna soo qabsadeen oo nololku soo qafaasheen ninkaa markay soo qabsadeen waxay la soo qabsadeen hal la yidhaahdo alcadbaa gadaalna hashii nebiga ka noqon doonto ayay ninkaa la soo qabaasheen isagoo hasha watay soo qabteen nabiga sal alay wasalam baa marka u yimid ninkii la soo qabtay ree bani cuqayl oo xidhxidhan oo jeebaysan oo saxaabadu jeebeeyeen ayuu nebigu u yimid sal alay slam markaasaa ninkii wuxuu yihi yaa muxammed war muxamedow rasuulku waa u yimid sal lay slm markaasuu wuxuu ku yidhi maa shanuka war maxaa maxaa arrinkaagu muxuu ahaa maxaa rabtaabuu ku yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi bima akhadtanii wa bima akhadta saabiqata alxaaj buuri maxaad igu soo qabsatay buuri maxaadse hashaydii xujayda iyo geeloodaba ugu dheerayn jirtay maxaad ku soo qabsatay buuri anigii hashaydii maxaad ku soo qabsatay sababtaad ii soo qabsata maxayd markaasaa nebigu wuxuu yhi sal lay waslam akhadtuka bijariirati xulafaa'ika haqiif waxaan kuu soo qabsaday qoladaad bahwadaagta ahaydeenee reer saqiif dembigay galeen iyo khaladkoodii sababtiisaan kuusoo qabsaday sunnadu nebigu saasay ahaan jirtayo qabaa-isha iyo dowladaha isku xulafada xugun bay wada qaadan jireen colaada iyo silmiga hal xugun bay wada qaadanayaan marka qoladaad isbahwadaagta ahayeen baa rag laga qafaashay annaguna adigan ku soo qabsannay taasaan kuu haysanaa wa ayib markuu nebigu intaa ku yidhi sal ly wasalam wuu isaga tegey markuu dhaqaaqay buu haddana u yeeray yaa muxamed yaa muxamed waa muxamedow muxamedow buu ku yidhi ah, waa isagaale dumt rasuulkuna sal lay wasalam wuxuu ahaan jiray mid naxariis badan oo turid badan buu ahaa yani wuu naxariis badnaa jiray nebigu sal lay slm markuu dhawaaqiisii maqlay buu usoo noqday markaasuu yidhi maa shanu war maxaa kugu dhacay caalkaagu muxuu yahy markaasuu yidhi innii muslimun muslim baan ahay buui muslim baan ahay waa gaal la hayo wa ah, gaalli waa lagu soo qabtay waan islaamay buu yidhi macnaha markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal ly slam low qultaha wa anta tamliku amraka aflaxta kula alfalaxdi haddaad kelimadaa dhihi lahayd ood islaami lahayd markay arrintaadu gacantaada ku jirtay liibaan dhammaystiran baad liimaani lahayd markay taladaadu gacantaada ku jirta goormay ahayd intaan lasoo soo qabanin waa liibaani lahayd liibaan dhammaystiran maxaa laga wadaa marka bimacnaa dhiiggaaguna ma bannaanaadeen xoolahaaguna ma bannaanaadeen lagumana soo qabsadeen lagumana xidheen amaa markii lagu soo qabtay kadib baad islaantay soo maaha dhiiggaagaa badbaadayoo lagu dili maayo laakiin waxaa khiyaar loo leeyahay in lagu adoonsado iyo in madax furasho lagu dhaafsado yani markii la qabsaday kadib buu islaamay ile mota intaan la qabanin ka hor hadduu islaami lahaa sax tan hadda laga hadlayana ma aha islaamnimada hadda aad ku dhawaaqday lagaama aqbalinoo gaal baad weli tahay maaha isagoo gacanta ku jira hadduu islaamo waa muslim laakiin xoolihii laga qaadayna usoo celin mayso oo gaalnibaa looga qaaday xoolaha sooma xoolihii usoo celin mayso dhiiggiisa unbaa xaaraam noqonay laakiin xoolihii laga qaatayna waa laga qaatay isaga hadduu qafaalo yahayna ama addoon baa laga dhigan ama waa la sii dayn ama madax furashaa lagu furanaya saas man saasaa laga wada marka nebigu wuxuu ku yuri sal lay slam hadda ka hor bay kuu ekayd inaad taa dhacdo kadibna waa isaga tegay nebigu sal lay slam markaasu haddana u dhawaaqay markuu nebigu dhaqaaqo wuxuu yihi yaa muxamed yaa muxamed muxamedow muxamedow waa ku soo noqday nebigu sal lay slam waa maxaa seeyo kaxkaaye macaa rabtaa wuxuu yihi inii jaacun faacimnii wadam'aanu faasqini buuri maxamedow waan gaajaysnahay cunto ha lay siiyo oo waan oomanahay ha lay waraabiyo markaasaa nabigu wuxuu yiri sal ly slam haadihi xaajatuka waa loo keeno waxaa la waata biyihiina waa kuwan cab cuntadiina waatan ninkii waxaa lagu furtay labadii nin ee saxaabada ahayd la qabsaday saqiif baa timid labadii nin baa la soo daayey labadii nin iyo nin kanaa laysdhaafsaday marka sidii baa lagu sii daayay haddana haweeney abudar uu qabi jiray oo ansaariyad ahayd ayaa la qafaashay hashii cadba ahaydee ninkaa laga qaadayna ayadana dib bay u qaateen waa la qabsaday iyadana hashiina way la tageen haweeney meelaha ka agdhaweynna way afduubeen oo iyadana way la dhaqaajiyeen hal iyo haweeney baa isla maqan marka intaasi markay dhacday haweentii markay deegaankoodii geeyeen way xidhxidheen intay meel ku xidheen bay xabiseen haweentii saxaabiyadda ahayd waxay ahayeen marka bar galabtii marka la gaadhiyo fiidkii iyo waxay samayn jireen iyo habeenkii xoolahooda iyo geela meelaha guryaha agtoodaee duleedka ah bay daajin jireen oo ku sii dayn jireen markaasay iska seexan jireen habeen habeenada ka mid ah marka hurdadii baa iyagii la tagtayoo hurdo xoog labay galeen haweenaydii markay ogaatay inay hurdaan bay intay iska furfurtay xarkihii bay soo fakatay soo dhaqay markay soo fakatay oo xarkihii iska furfurtay keligeed ma carari kartee baa waxay isku qancisay geelan hal ka mida ah intaad fuusho eryo geelii bay dhex timid markay geelii dhex timid ba waxay kolba isku daydaa inay hal geelii ka mida u dhowaato ay fuusho neef kastay u dhowaataba wuu ku cidaa waa ku ololaa way ku cidaa way isaga carartaa way ka dhaqaaqdaa say u socotay u socotay u socotay baa waxay u timid hashii cadba ahayd oo geela ku jirta bay soo istul istaag hashiibay marka fuushay hashii markay fuushay oo ag timid hashu ma isma dhaqaajinin mana ciyin mana sawdaynin si caadiyay u istaagtay iyaduna korkii ka fusha kadibna hashii bay kusoo dhaqaajisay hal ord badanna way odan la gaari karin hashii markay soo dhaqaajisay oo ogaadeen haweentiina inay fakatay hashiina la carartay way ka soo daw ordeen dee hal la gaari kara ma ahayne way soo gaari waayeen iyadoo hashii wadatay magaaladii madiina soo gashay markii la arkay iyadoo hashii wadata hashina nebigaa lahaa oo ninka gaalkaa marka laga qaaday nebigaa la wareegay oo hashii aan la gaari jirin waay markii la arkay baa waxaa la yidhi cabda naaqatu rasuulilahi sal alay wasalam alelahi waa hashii cabdo ahayd waa hashii rasuulka sal alay wasalam waa la farxay markay farxeen kadib baa waxay tidhi gabadhii hasha wadatay warkaadiya hashan horta anaa soo furtay bay tii waxaana nadar ku galay bay tihi hadduu ilaahay ugu badbaadiye hashan inaan ilaahay dartii u qalo iyada dhanba ukaadiya hal nebi weeyaan iyo warkaa joojiya cashar soo furtay nadarna ilaahay waxaan kula galay haddaan ku nabad tago inaan iyadaba qalaboon ilaahay dartii u qalo saasay tiri magaaladii madiine markay timid oo sidaas ay tiri ayaa nebiga loo sheegay sal alay wasalam arrinkii waxaa la rasuul tanaa dhacday haweentii maqnayd oo cadbaa wadataa timid kadibna waxay tii nadar baan ku galay inaan cadbaa gowraco ilaahayna waa igu soo badbaadiyey nadarkaygii baa fulinahaya markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam subxaan allah bi'sa maa jazatha allaa nasahane waxay ugu abaalgudday waa xun yahay waxay hasha ugu abaalgudday waa shay xun hal ilaahay ku soo badbaadiyey inay ugu abaalguddo waan gowracahayaa wax fiican ba fiican ma ila waxaa raba bini aadan iskaba dhaaf xayawaankiibaaba laleeyahay xataa abaalkiisa ha la ilaaliyo u fiirsada ah. waxay ugu abaalgudday waa xun buu nebigu sal alay waslam ma inta ilaahay kusoo soo badbaadiyay bay haddana gowracaysaa laa wafaaa linadrin fii macsiyatin walaa fii ma laa yamliku alcabdu buu nebigu sal lay slam nadar macsiya a ah fulin ma leh wuxuusan addoonku kari karin nadarkiisuna fulin ma leh gabadhii meeshii hashii lagaga wareejiyo nebigaa iska lahaa ee dib loogu celiyey sal lla alay slam marka macsiyadu laba meeloodba way ka socotaa waa midda koowaadee nees ilaahay sababtiisa kugu soo badbaadiyey inaad abaalgud uga dhigto inaad gowracdaayey waa abaaldarro waa midda labaade xashan gaaladu kaxaysatay iyagu mayna lahayna yaa lahaa nebigaa lahaa hadday gaaladii ka soo noqotayna yaa iska iskale nebigaa iska leh waxayna ka mid tahay nusuusta loo daliishado hadday xoolo muslimiintu leeyihiinoo ruux muslima leeyahy gaaladu qabsadaan oo dib looga soo qabsado haniimada ma galo xoolahaasi lama qaybsado laakiin muslimkii horay u lahaa baa lagu wareejinaya marka xoolo ay lahayn bay gabashu gabadhu qalaysaa nader ku gashay xoolahaadan lahayn inaad qashana soo macsiyo maaha saasuu marka xadiidku qisadaasuu leeyahay fii saxiixi muslim buu kusugan iyo sunan abi daawuud laa wafaa linadrin fii macsiya marka nadrulmacsiya lama fuliyo wa kadalika waxaadan keri karin nadarkiisuna ma guntameeyo kafaaradiisu maxay noqon doontaa waa ka hadli doonaa insha allah tacala hada wabilahi towfiiq wsal llahuma wslm cala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi waslm